ahligiisa wixii ballanqaada iyo wixii goobi ah wixii xalaal iyo waxa xaraama sharciga inuu soo gaarsiiyo ayuu waasito u yahay dhexdhexaad allaah iyo addoommihiisa rasuulku intaas buu marka waasidadiisa laga ogol yahay oo ilaahay ugu talagalay inuu waasido noqdo dhexdhexaad u noqdo qof garab mari karaa ma jiraan marka oo allah subxaanahu wa tacaalaa amar iyo nahy ka heli karaa amase xalaal iyo xaraam kasoo ogaan karaa minallahi kasoo ogaan karaa ma jiraan xalaasha iyo xaraamta amarka iyo nahyiga tashriic oo dhan waa waasida oo allah subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa allah iyo addoomihiisa rasuulka waasida u ah ha marka qof meel kale wax ka keeni karaa ama meel kale wax ka soo qaado karaa oo rasuulka waddadiisa aan marin ma jiraan waalxalaalu maa axalahu allaahu warasuuluhu waalxaramu maa xaramahu allahu rasuuluhu wadiinu maa sharacahu allah warasuuluhu sal slam faman ictaqada ana liaxadin min alwliyaai ariiqan ilallaahi ninkii rumeeya oo ay la tahay axad awliyada ka mida dariiq inuu u furan yahay min gayri mutaabacati muxamedin sal slam fahuwa kaafirun min wliyaai shayaaiin waxyaala markaa rasuulku uuna waasido ka ahayn oo ayna dhici karin inuu waasido noqdo ayaa jira marka wa amaa khalqu llaahi tacaala lilkhalqi allah subxaana wa tacaala abuurista uu khalqiga abuurahayo wa risquhu iyaahum iyo risaaqadda uu siinhayo wa ijaabatuhum liducaa'ihim iyo ijaabada oo ducada uu ajiibahayo wa hidaayati liquluubihim iyo quluubtooda uu hanuuninhayo wa nasrihim calaa acdaa'ihim iyo cadowgooda guusha uu ka siinhayo wa gayru dalika min jalbi lmanaafici wa dafci almadaari fahaadaa lilaahi waxdahu marka waxyaalahaas marka nebigu waa sida kama aha allah subxaanahu wa tacaala ayaa leh khalqiga abuuritaankiisa waa sido ma jirto ilaahay baa si mubaashir ah khalqi u abuuray ee rasuul loo soo mariyey abuuritaanka khalqiga miyaa jira oo la yidhi waa idmantahay khalqi samay oo wax abuur ma jiro marka khalqiga waa sido kama jirto ilaahay asaga ayaa khalqiga abuuray wax waasitaanana looma soo marin abuuritaankii wa risqihum iyaahum maaragtay risaaqad siinta khalqiga risaaqada la siinaayona waasida kuma jirto allah subxaana wa tacaala qof walba asagaa risaaqadiisa u qadaray mana loo kordhi karo mana laga nuqsaami karo rasuulna looma soo marinaaye qof walba sababkii loogu talagalay inuu risaaqadda ka helo ayuu ka helahayaa ee risaaqada rasuul soo martaa ma jirto marka wijaabatum liducaaihim baryahooda uu ajiibahayona rasuul ma sii marayso oo la dhihi mahayo amase ma dhici karto in la yidhaahdo ducadeedu rasuulkii sii maraysaa isagu hadduu i aqbalo markaasuu allah i aqbalahayaa ducada aqbalkeeduna waa sida kuma jirto allah subxaanahu watacaala ayaa addoomihiisa ducadooda aqbala wa hidaayatuhu liquluubihim quluubta hanuunintaankeeda allah baa iska leh asagaa quluubtii uu doonana hanuuniya quluubtuu doonana dhumiya marka laakiin waasido ma jirto oo rasuulkii la yidhaahday kaa doonto qalbigiisana hanuuni kaa doonto qalbigiisana dhumi maya hidaayat lquluub ilaahba allah baa iska leh wa nasrihim calaa acdaa'ihim iyo cadowgooda ka guulaysigiisa asaga ayaa nasriga iska leh allah subxaana wa tacaala wixii uu doonana waa u gargaarhayaa wuxuu doonana wuu khidlaaninhayaa marka laakiin nasri addoommihiisa way iska leeyihiin laakiin loo soo marinhayo ambiyadiina ma jiraan wa gayru daalika iyo intaa waxaan ahayn oo min jalbi lmanaafici manaafic lasoo jiito ah wa dafci lmabaaric amase dhibaato layska fogeeyo ah haadaa lilaahi waxdahu arrintaas allaah ayaa iska leh keligiis yafcaluhu arrintaa wuu samaynhayaa bimaa yashaau min alasbaabi waxyaalaha uu doono sababka ayuuna ku samaynhayaa waxa uu doono oo sabab ah ayuu ku samaynayaa allah subxaanahu wa tacaalaa sababkana asagaa sameeyey iskale musababkana asagaa iskale mar laa yadkhulu fii mili haada waasidatu rusuli arrintaasoo kale marka rususha waasidadoodu ma gasho arrinta noocaasoo kale uu soo tilmaamay sheikhu marka addoommihiisa iyo rabbigooday ka dhexeeyaan rusushu waasido kama aha walow balaqa arajulu fi zuhdi waalcibaadati waalcilmi maa balaqa qofka haddii uu gaaro xagga suhdiga adduunya iska ilaalinta iyo cibaadada iyo cilmiga meeshuu gaaraya hadduu gaaro walam yu'min bijamiici maa jaaa bihi muxamedin sal l slam falaysa bimuminin walaa waliyin lilaahi tacaala kaalaxbaari culammadii weeyaan iyo warruhbaani kuwii cubaadda ah oo min culamaa'i alyahuud waannasaara iyo wacubaadihim kuwooda cubaada ka mid ah haa haba rumaysnaadeen si aan soo marnay inuu nebi yahay laakiin cibaadadooda iyo cilmigooda waxba ku tari mayso cibaaday u googo-eenoo waata saxaarida iyo fayaafida ay fafadhiyaan oo ay kanaacista ku jiraan maca daalika cibaadadoodu iyo maarata cilmigooda waxba mauusan ku tarinin acdaa'u ullaahi wa rasuuluhu wa awliyaau shayaadiin weeyaan wakadalika almuntasibuuna ila alcilmi waalcibaadati min almushrikiina kuwa maaratay u nisbo sheegta cilmiga iyo cibaadada oo mushrikiinta ka mid ah mushriki alcarabi waalturki waalhindi wagayrihim miman kaana min xukamaai alhindi waaturki ayaguna sidaasoo kaleeto weeyaan hindiga xukamadiisa iyo turkiga xukamadooda iyo culammadooda ayaguna cilmigooda iyo xikmadooda kulli waxba tari mayso waa wliyaau shayaadiin waman lahu cilmun aw zuhdun wa cibaadatun fii diinihi qofkii cilmi leh iyo zuhdi iyo cibaado diinkiisa diinkiisa markaa cibaado iyo zuhdi ku leh walaysa mu'minan bijamiici maa jaءa bihi muxamadu sal slam fahuwa kaafiru caduwu lilaahi wain danna طaa'ifatuhu annahu waliyun lilaahi daa'ifadiisuba waa u maleeyeen annahu waliy llaahi laakinahu fi lxaqiiqati caduw llahi weye kama kaana xukamaa furs sida ay awal ahaa jireen kursiga xukamadooda iyo walmajuus kufaaran majuusan wa kadalika xukamaa lyunaan yunaanka xukamadooda mila aristo wa amhaaluhu kaanuu mushrikiina yacbuduuna alasnaama walkawaakib ah, marka qolo kastaba waxay leedahay dad xukamo ah culamo ay ku tiriyaan ama zuhad ay ku tiriyaan kulligood isku soo duuduub acdaa warasuuluhu wa rasuuluhu wa awliyaau shayaatiin weeyaan ama turki hana ka mid noqdeen ama carab ha ka mid noqdeen ama hindi ha ka mid noqdeen ama furs xukamadiisa ha noqdeen ama maaragtay majuus ha noqdeen kulligood isku soo duuduub yunaanka nimanka la yidhaahdo waa dhulka qolada hadda asiila caasimadooda ay tahay awal horeetona falaasifada dadka lugooyeen oo diimaha kharibay dhulkooduu ka soo bixi jiray nimanka maaragtay suqraad iyo aristo iyo aflaaton iyo belada wax kharibay oo hadda kutubta la akhristo oo mandiqa la yidhaahdo oo aada looga daban laabto nimanka alifa weeyaan oo laga soo tarjumay luqadoodii marka niman aada u wareersan bay ahaayeen oo mushrikiin ah yacbuduuna alasnaama waalkawaakib wuu ka sheekay doonaa marka eh, markuu shiikhu uu naqdinhayo falsafada iyo waxaas uu noo imaa doonaa inuu maaragtay xoogaa u tacaruday nimankaas maaragtay aada u dhunsan oo falaasifatul oo aada wax u kharibeen oo maaragtay diinta oo saafi ah dhibaatadu waxay bilaabatay markii ayagaa lasoo tarjumay kutubtoodii walidaalika culammadu waxay dhihi jireen culammada muxaqiqiinta waxay dhahaan dowla alcabaasiya ayay tarjamadu bilaabatay oo lasoo tarjumay nimanka yuunaan kutubtooda intii ka horreysay marka dowla alumawiya diinka xagga bidacda iyo firaqa nadiif bay ka ahaayeen oo maaragtay macaasiba ha jireen nimanka boqorada ah mase nimanka madaxda ah haba ku dhaceen waxyaalo macaasi ah laakiin diinka waxay ku tacalluqa aad bay u xifdi jireen oo igu dadaadli jireen bidacdana aad bay ugu hortegi jireen waad aragteen khaalid ibnu cabdillah alqasri ninka dhihi jiray jacd ibnu dirham waa tuu dilay oo maalin maaragtay ciida intuu khudbeeyey oo maaragtay khudbadii kadib uu yidhaahday haa dadyahu iska gadooma ninkastaa udxiyadiisa ha qasho anigu ninkan jacdi layidhaha aan ku hayaa maaragtay wuxuu sheegay ilaahi subxaana wa tacaala inuusan ibraahim khaliil ka dhigan oo nebiyullaahi muusa inuusan la hadlinin markaasuu dabxiyey isagaaba gowracay marka waxaa kaloo jiray ninkii la dhihi jiray salm ibnu axwas isagana tilmiidkiisii oo jahm ibnu safwaan abuu mixris tuu dilay isaguna oo si cadaan ah oo maaragtay la og yahay buu u dabxiyey marka nimanka banuu umaya la yidhaahdo dowladooda intay jirtay bidacdu aad bay uga fogaayeen diinka aad bay ula dagaalami jireen laakiin nimankii cabaasiyiinta ayaa waxay isu dhiibeen nimankii furus bay isu dhiibeen oo ay dhex galeen kutubtii marka wakhtigaas waxaa lasoo tarjumay marka yunaanta iyo furusta kutubtoodii halkaas buu dalaalku kasoo bilowday marka culammadu waxay dhihi jireen ninka la yidhaahdo ma'muun mise amiin ayaa ugu daraa tarjamada wakhtigii wax lasoo tarjumahay waxay dhihi jireen dembi kasta oo uu galay ma'muun ninka la yidhaahdo ilaahay wuu u saamixi inuu u saamaxaan la rajaynhayaa ilaa diinka dhibaatada uu soo gaariyey can dariiqi tarjamat kutub ilyunaan taas waa arrin adag bay oo musiibadeedii ilal ilalyowm ay taagan tahay hadday diinku nadiif aha lahayo oo nimankan aaraa'dooda iyo afkaartooda aan ka nabadgeli lahayn arrintu waxay ahaa laheyd macaasi iyo diin toosan kaliya laakiin hadda dhinac kasta baa nalaga soo galayoo diinkiina waa lagu dabagejiyey dadkii waxaan diin ahayn baan diin looga dhigay macaasidiin hadda waa iska jirtaa wakadalika xukamaa ulyunaan mila aristu وأمثاله كانوا مشركين يعبدون الأصنام والكواكب وكان أرسطو قبل زمن المسيح بثلاثمائة سنة yuu joogay waqtigiisa halkaas buu waqtigaas buu ahaa nabiyullaahi ciisa ka hor intuunan dhalan mia sana yani saddex boqoloo sano ka hor ayuu ninkaasu joogay aristo wa maca daalika afkaartiisa iyo aaraadiisa alyowm qaa'im weeyaan jaamacaadka iyo maarata macayda lagu darsaa ninka waktigaas jiray oo maaragtay yunaaniga ah oo khabiidka ah wa kaana wasiiran liliskandar bnu filibis almaqduuni ninkaa iskandar bnu filibis la yihaahduna wuxuu u ahaa wasiir uu ahaa almaqduuni nisbatu ilaa maqduuniya maqduuniya waa jumhuuriya min jumhuuriyaat yugoslafiya qoladii la dhihi jiray jumhuuriya kamida wey qolooyinkii ka go-ay marka ninkaas buu wasiir u ahaa aristu وهو الذي تؤرخ له تؤرخ له tawaariikh الروmi والyunaan yunaanka yunaanka waa qoladiisa weeye iyo ruumka taariikhdiisa asagaa loogu taariikheeya marka aliskandar almaqduni ninkaas baa loogu taariikheeya taariikhdooda marka waa isbedeshay hadda aysay ugu taariikheeyeen laakiin waqtigii ibnu taymiya waxay ugu taariikheynayeen aliskandar almaqduni waqtigiisii wa kaana qabla almasiix bialaaimiya sana marka وهو الذي تؤرخ له تواريخ الروم واليونان ويؤرخ به اليهود والنصارى وليس هذا هو ذا القرنين الذي ذكره الله في كتابه ولي كان مركا الاسكندر بن فيلبس المقدوني ما هذا القرنين محايا وهو شيخ النقدين هيا نمنك مؤرخين تا وحي دهان الاسكندر المقدوني وذا القرنين كقرآن كالوشاقي bacdi riwaayaat yani amase bacdi kutub taariikh ayaa waxaa ku taallaa dalqarnayn qudhiisa in iskandar la dhihi jiray laakiin sheikhu wuu kala duwaayaaoo iskandarkan maaragtay aristu wasiirka u ahaa waa nin kaafiroo khabiisa ninkaan nin muslimku ahaa wayna kala taariikh horeeyeen mana isku midna ma aha walaysa hada huwa dalqarnayn aladii dakarahu allahu fii kitaabihi kama yadunnu bacdu nnaasi ana aristu kaana wasiira lidilqarnayni lamaa ra-w ana dalika ismuhu iskandar wa hada qad yustamaa biliskandar labadooda mid kastaba iskandara lagu magacaabaa laakiin isku mid ma aha oo ninkaas maaragtay aristu uu wasiirka u ahaa waa nin kaafir aho mushrik ah oo aflaadoonna maaragtay falaasifat lyunaan culimmadooda buu ka mid ahaa ninkaanona nin muslima weeye oo ka mid ah dadka dhulka hantay adduunkoo dhan qabsaday waata la yidhaahdo yacni adduunka malaka arbaca itnaani kufaar wa itnaani muslimaan itnaani kaafiraan wa itnaani muslimaani aliskandar kaan hadda qur-aanku sheegay wuxuu ka mid yahay dadka maaragtay dhulka dhan hantay amase nabiyullahi sulaymaan labada kaafir oo dhulka ayaguna hantay namruud iyo bukhtunasar baa lagu sheegaa iskandar almaqduunina waa nin kaafira oo mushrik ah nin muslim oo wanaagsan buu ahay oo cabdu saalix ah وكما يظن بعض الناس أن أرسطو كان وزيرا بالقرنين لما رأوا أن ذلك اسمه الإسكندر وهذا قد يسمى بالإسكندر وظنوا أن هذا ذاك كما يظنه ابن سينا وطائفة معه ساسي marka ninkaas wuxuu wasiir u ahaa aflaton aflaton marka shiikhiisana fi lfalsafati waxaa la dhihi jiray suqraad aflatonka marka waxaa isagana arday u ahaayo kutubtiisa aada loo tarjamaa mase ardaataliis marka kulligood saddex ninoo culamo isu ahaayeen oo falsafada culamo ku ahaayeen laakiin mutaxayiriin ah falsafada marka markii hore waxaa dhihi jiray culumta oo dhan ama cilmi ilaahi ha noqdo amase cilmi abiici ha noqdo amase cilmi riyaadi ha noqdo kulli falsafa la dhihi jira riyaadiyaadka falsafa dhihi jiray cilmiga abiiciga ah oo ku tacaluqa waxyaalaha abiiciyaadka oo dibigaana falsafa dhihi jireen cilmu ilaahina falsafa dhihi jira allah subxaana watacala ku tacaluqa iyo sifaatiisa marka kulligood oo intaas ku magacaabi jireen marka laakiin waxyaalo ay wax ka fahamsanaayeen way jireen oo cilmiga riyaadiga amase cilmiga dabiiciga ah waxbay ka fahamsanaayeen laakiin waxyaalaha kaleeto cilmi ilaah la yidhaahdo waa noo imaa doonta ibnu taymiya wuxuu leeyahay kaanuu adalla annaasi wax ka baadi badan ama wax ka liita mayna jirin buu leeyahay waxyaalaha waxayna ka hadli jireen khiyaaliyaad ay u badan qofka waddo wanaagsan hadduuna helinin waxyaalo aan macno lahaynoo khiyaaliyadeed inuu ka daba laabtaa dhici karta waxyaalaha khiyaaliyaadkaasay u raacraacayeen mustawe waxay gaareen markii dambe ay niqaashaan digaaga ukuntiisa miya asal ah mise digaaga asal ah kee labadooda horreeyey waxay leeyahay marat magaaladooda iyagoo la weerarahayo athina oo in la qabsado ay halis u tahay yay meel intay isugu imaanaya waxay ka niqaashayaan digaaga miya asal ah mise bahasha uh, ukunta asal ah markaas isu khilaafi markaasuu muranku socan kutub bay ka alifin mar ani walba dueega asala uu kitaabka alif mid kalena beydka asalu kitaabka alif bal hada aliskandar almushrik alladii kaana aristu wasiirahu mutaakhirun can dalika iskandarka marka ama sadalqarniinka qur-aanku sheegaa horeeyey midkaanu qabla almasiix bialaaamia waatuu u leeyahay sheikhu uu ahay walam yabni hada sadda midkan marka aliskandar almaqduuni isagu sadka uu dhisay dalqarnayn asagu mausan dhisin walaa wasala ilaa bilaadi yajuuja wamajuujana mausan gaarinin wa hada aliskandar aladi kaana aristu min wusaraa'ihi yuarikhu lahu taariikhu ruumi almacruuf alyowm yani waktigii uu joogay bay ku taariikhay jireen minda wa fii asnaafi lmushrikiina min mushriki alcarab wa mushriki alhind in laysa bimutabicin lirusuli weliga marka dadkaa marka mushrikiinta ah oo carabta ah ama hindida mushrikiintooda ama turkiga ama yunaanta dad cilmiga ku dadaalo way jiraan oo zuhdi ku ku dadaalo cibaadaad ku dadaala macruuf weeyaan kuwan hadda qasaawisada oo dhulka marahaya gabal badan oo cibaadaad ku dadaalay oo maaragtay eh, u malaynhaya wax ka cibaado badan amase wax ka daacad badan uuna jirinin ayaa maaragtay jira oo isu malaynhaya ayagu inay yihiin min ahli janna ardada markii la gaaro ramadaanka waxaa jiray in bacdu tulaab yani loo diro amerika ashimaaliya amase amerika aljunuubiya marka ardada la diray mid ka mid ah wuxuu yidhi waxaan diyaarad la fuuluu yidhi nin oday aho duq ahoo dhacay marka diyaaraddii raxlada way dheerta dabcan sideed saacadood baan sii socon u leeyahay marka duqan waxaan isiru yidhi maarata laguma dhame asaga isaga ag fariiso marka oday sheegu ahayor tusbax dheer wata oo tusbax ridahayo oo maaragtay aan afkaba kala qaadaynin marka nin oday muslima waa ina istiriya iska ag fariiso oo cabaar baa la sheegsheekaysto waxaan idigu yidhi adigu ah, ah baan ahay xageen u socaan dacwadu socdaa buu leeyahay marka maxaa taa idhi masiix markaasa waxaan ku idhi yidhi yaa ka socotaa qolo oad ka socoto kusoo dirta miyaa jirta maya qole soo dirtalama jiru yiri oo dadkan maarata amerikaanka addiinka way ka tageen niman gaala weeye oo diinkii ku saabsanoo ciise sidii diinka uu u keena baan anugu haystaa wuu yidhi marka mawaan hay-aadkaas ayna ku taageerin oo hay-aadkan tabshiiriga ahoo dadka carada u dirdira oo maaragtay daybanlada qaybiya hay-aadkaas gaalo weyuu yidhi waan takfiirinay marka laakiin annaka niman usuuliyiin ahoo koox ahoo yar baan nahay oo diinkii khadka rasmi ah ku taagan marka xoogaa u sheegsheekeey waxaan dhihi tagu nin oday hataho da ahoo marata dabaa ku haystee maa diin xaqa goobtido bal wadadan ku taagan inay markaasuu cabaar amuse wuxuu yiri adiga ku dhaadana maarata bal diin sax ah inuu kaa maqan yahay hadda a karee adiguna si fiican ah u dadaan bal waa isfiirin hayaa ku yiri warkan waa iga xir وفي أصناف المشركين من مشركي العرب ومشركي الهند والترك والميلان وغيرهم من له اجتهاد في العلم والزهد والعبادة ولكن ليس بمتبع للرسل ولا مؤمن بما جاءوا به ولا يصدقهم بما أخبروا به وآن رمين يوحى إلى إمادين ووحي مارتي أي خبرين أما أي walaa wliyaau ullaahi wa ulaa'i taqtarinu bihim ashayaadiin wa tanzilu calayhim dadka marka haddii wilaayada allaah uu ka baxo oo wilaayadii shaydaanka uu galo shaydaankii asaga calaaqa ka dhexaynaysa way ku soo degayaan way la xiriirsanayaan way la joogayaan fayukaashifuuna bibacdi alumuur waxyaalaha gabalkood qarsana waa u sheegayaan ilaan shayaadiintu dadkoo dhan bay dhex boodahayaan ku dhex jiraan waxyaalo qarsoon oo dadku aysa ogeynna way u sheegayaan walahum tasarufaatun khaariqatun min jinsi sixri tasarufaad oo khaariq ahoo caadaadka sida lagu yaqaano ka duwan ayay leeyihiin oo laakiin sixirka jinsigiisa ka mid ah wahum min jinsi lkuhaana kuwaas marka nimanka kuhaanta la dhihi jiray jinsigooda weeyeen iyo wasaxara aladiina tanzilu calayhim oo shayaadiinta ay ku degto qaala tacaala hal unabiukum ma idiin waramaa calaa man tanazalu shayaaiinu shayaaiintu dadka ay kusoo degto tanazalu calaa kulli afaakin afiimin wuxuu leeyahay waxay kusoo degtaa mid kasta oo beenaale ah been badan oo dembile ah ay kusoo degtaa dadka marka shayaadiintu ay kusoo degayso oo ay wax u waramahayaan oo calaaqada ka dhaxaynayso waa sifadaas dad leh afaak ahiim ah beenaale ahoo waxyaalo aan waxba ka jirin sheegaa dembile ahoo mujrim ah oo allah subxaana wa tacaala aan ku taagnayn wadadiisa yulquuna samca ha maqalka ay u tuuranhayaan oo aad bay uga dhig raaricinayaan markay wax u warramahayaan oo waxyaalo maaragtay eh, khawaariqulcaadaada ay dhici karto inay u samaynayaan wa akharuhum kaadibuuna waa beenaalayaal marka waxyaalo run ka sheegaan bay leeyihiin marka dadka shayaadiintu ay la xiriirto marka been iyo dembi kana tegi karaan wa haaulaai jamiicuhum kuwaasoo dhan aladiina yantasibuuna ila almukaashafaati wa khawaariqi alcaadaati idaa lam yakunuu mutabiciina lirusul haddii aysan ahayn rususha kuwa rumay raacsan falaa budda an yakdibuu watakbuhum muslimiintan ay been u sheegto waa laga maarmaan walaa an yakuuna fii acmaalihim maa huwa ismun wafujuur acmaashoodana waa inay ku jiraan waxyaalo badan oo dembi iyo fujuur ah mithlu nawcin min ashirki aw idulmi aw ilfawaaxishi aw ilguluwi aw ilbidaci fi lcibaadati waxyaalahaas lagama maarmaan waayo marka inay ku dhex jiraan shirki inay sameeyaan amase dulmi ay sameeyaan ummadda ay dulmiyaan ama waxyaalo fawaaxisha ay sameeyaan meesha inay sameeyaan laga maarmaan weeyaan awil guluwi amase xadgudub oo ay ku xadgudbaan waxa ay awliyada ku magacaabaan awilbidac fil cibaada amase cibaadaadka ay eh, bidac ku sameeyaan oo ayba dhici karto marka cibaadaadkiisoo dhan laa takhruju can ilbidac yani wax saxaba ah inuusan samaynin walihaada tanazalat calayhim ashayaatiinu waqtaranat bihim sidaas daraaddeeda kulamaa qofku uu allah waddadiisa ka fogaado oo wilaayada allah ay ka yaraato ayuu u dhowaanhayaa shayaadiintii kulamaa marka fujuurkiisa uu batona kulamaa irtaqaa ilaa daraja oo shayaadiinta agtooda qudheeda darajaad baa jira marka ah, say u kala dalaal badan yihiin ayay shayaadiinta ugu khidmaynaysaa ilaa hadafku waxa weeye diinka inay ka fogeeyaan oo si dhab ah ay u takfiiriyaan marka kulamaa qofku uu dalaalkiisa uu ra'si ku noqdo kulamaa ay aada u saacidaan oo ay wax u taraan weeyaan ولهذا تنزلت عليهم الشياطين واقترنت بهم فصاروا من أولياء الشيطان لا من أولياء الرحمن قال تعالى ومن يعش عن ذكر الرحمن ninkii maaragtay arraxmaan dikrigiisa oo qur-aankiisa amase kutubtiisa ka indhaxumeeya nuqayid lahu shayطaanan waxaan u diyaarinayna shaydaan fahuwa lahu qariinun shaydaankaas baa marka ahaanaya mid la xiriira oo aan ka tegaynin wadikru raxmaan huwa dikru aladii bacatha bihi rasuulahu sal l slama dikru raxmaan waxaa weeyaan dikriga uu allaah la soo dejiyey rasuulkiisa uu la soo diray mithlu lqur'aan faman lam yu'min bilqur'aani walam yusadiq khabarahu walam yactaqid wujuuba amrihi faqad acrada canhu dikriga alraxmaan uu ka jeestay fayuqayidu lahu shayطaana fayaqtarinu bihi qaala tacaala wahaadaa dikrun mubaarakun kanu dikri weeye oo la barakeeyey anzalnaahu aan soo dejinay afa antum lahu munkiruuna miyaad inkiraysiin wa qaala tacaala waman acrada can dikrii dikrigayga wixii ka jeestaa dikrigaas marka qur-aankii iyo kutubtii allah uu soo dejiyo o dhan dikri rabbi weeyaan way soo wada gelaysaahe fa ina lahu maciishatan dankan wuxuu leeyahay maciishad cariiri ah nolol cariiri ah ayuu leeyahay wa naxshuruhu yowma alqiyaamati acmaa yowma alqiyaamana isagoo indhala baa lasoo bixinhayaa oo lasoo kulminhayaa marka maciishadda cariiriga ahu culammada hore gobolkood waxay ku fasiri jireen cadaabu lqabri in qabriga lagu cadaabahayo intaan aakhiira isagoo indhala an lasoo bixinin in qabriga lagu cadaabahayo culammada gobolkiisna waxay dhahaan caam weeyaan ama cadaabulqabri ha noqdo ama maciishada oo ku adkaata min xaysu eh, inuusan uusan ku helinin adduunyadii maxaa yeelay gaalada wax ka qalaq badan ama ka fikir badan ama isdil badan ma laha marka noloshii oo aada mutawafir u ah oo asbaabulxayaat ay aada ugu sahlan tahay oo ay dhici karto ninka maaragtay intaasoo mallan inuu leeyahay oo maca daalika ma dareemayo wax deganaan ah iyo wax raaxa noloshiiba allaahu cariiri uga dhiga marka gobolkood marka maxay isu dilahayaan guri qasri buu ku jiraa baabuur badan buu haystaa lacag badanoo malaayiinha banki u taalla qortuu isqabanhaya madaxuu iska jibinhaya nbaselbu isla dhacaya muxuu isla dhacayaa noloshiiba cariiri ku noqotay inuu ka takhallusuu rabaa marka marka wax allaale wixii cariiri ah ama cadaabuulqabri ha noqoto amase dayqaan adduunyada ay ku hayaan ha noqoto kulli way soo gelhayaan marka yowmulqiyaamana asagoo inala baa la soo bixinhayaa qaala rabbi lima xashartanii acmaa waqad kuntu basiiran wuxuu leeyahay yaa rabbi maxaa ii soo bixda anigoo indhala ayl hore waxbaan arkaayey markaasaa waxaa leeyahay aljazaau min jinsi alcamal qofka waxa uu sameeyey ayaa lagu abaalmariyaa qaacido jirta weeyaan sharciya hadduu iska indhatiray qur-aankii indhala-aan baa hadhowta loogu bedelo marka kadaalika sidaas ayaa atadka aayaatunaa aayaadkeennu ay kugu imaadeen fanasiitahaa waa ka tagtay waa iska indhalaabtay waa iska indhafirtay indhala-aantiibaa adigana ku haysata marka aljazaa min jinsi alcamal wakadalika alyowma tunsaa maantana waa lagaa tegahayaa laguuba aaba yeeli maayo dabcan marka indhala-aantaas kolley maa tastamir oo fatro mucayana ilaan yowma alqiyaama axwaasheedu aad bay u badan tahay maqaamaadkiisuna aada buu u badan yahay marka maqaamun min maqaami alaakhira ayaa waxaa dhici karta marka inay indhala yihiin maqaamaad kaleetona inay wax arkaayaan naarta iyo inay arkaayaan maxaa yeele bacdul aayaat waxay leeyihiin wara wara'a lmujrimuuna annaara fadannuu annahu muwaaqicuhaa waxay arkaayaan naartii waxay u malayna marka inay ku dhacayaan marka fii maqaamin min almaqaamaatna waxbay arkayaan laakiin waxaa lasoo bixinhayaa iyagoo indhala فدل ذلك على أن ذكره هو آياته التي أنزلها ولهذا لو ذكر الرجل سبحانه دائما ليلا ونهارا وحبضا هبين إمارين مع غاية في الزهد زهده سنة غاية كجاري وعبده مجتهدا في عبادته ولم يكن متبعا لذكره الله ذكره سنآن راعن الذي أنزله وهو القرآن كان من أولياء الشياطين walow daara fi lhawaa'i ow mashaa cala almaa'i ama hawada ha ku duulo ama biyo ha ku socdo wuxuu doono ha sameeyo dadka kan ugu cibaado badan ha noqdo kan ugu suhdi badan ha noqdo hadduusan daahiran wa baatinan kitaabka allah iyo sunnadiisa una ku taagnayn ama hawadaan mara ha yidhaahdo aan duulahayaa oo waa duulaa ama baddan ku socda ha yidhaahdo kaana min awliyaa'i shaytaan fa ina shayطaana yaxmiluhu fi lhawaa'i cala almaa'i wahada maqsuudun fi kayri hada almowdic marka ishkaal ma laha inay hawada mariyaan oo ay kor u qaadaan amase ay badda intay isu goglaan ay dhahaan ugu kor soco shayaadiinta khidmadeedii weeyaan wax qariiba ma aha waa wax la yaqaano weeyaan faslun wa min annaasi man yakuunu fiihi iimaanun wa fiihi shucbatun min nifaaqin waxaa ka mid a dadka marka qof iimaanna uu ku jiro qeyb nifaaqan uu ku jiro kamaa fi saxiixayn can cabdillaahi bni camrin radia allaahu canhuma can inabiyi sal ly slam annahu qaala arbacun man kuna fiihi kaana munaafiqan khaalisan afar ag shay man kaanat fiihi khaslat minhuna kaanat fiihi khaslat min annifaaqa xataa yadachaha ninkii khaslo ay ku jirto oo ka mida afartaas waxaa ku jiraysaa shay amase khasla min min nifaaq xataa yadacaha idaa xadaa kadaba beentu arin khatar weyaan marka marka uu wax sheegaayo been buu sheegay waidaa wacada akhlafa haddii uu wax ballan qaadona ballankii ma fulinaayo waidaa tumina haddii lagu ammaaneystona khaana waidaa caahada haddii uu ballan galona qadara ballankii wuu burin wafi saxiixayn marka qofka waxaa dhici kartaa marka shay oo maaragtay shucba min shucab aliimaan ay ku jirto amase ay badan yihiin shucabta ku jirta oo iimaanka laakiin shucba min nifaaq inay ku jirto hadduu qofku been un ka daba laabto waxaa leeyahay shucba min shucab nifaaq baa ku jira marka waa inuu iska ilaaliya qofka in shucabta iimaanku ay u badato oo uu la dagaalamo shucba min shucab nifaaq inuu laasimona waa inuu aada isaga ilaaliyaa maxaa yeelay shucabtaas waxaa dhici karta say u socoto u socoto inay ka qaali noqoto shucabti iimaanka oo qofkii marka daa'iratuliimaan intuu ka baxo uu meel khatara u galo marka qofka haddii uu isku og yahay oo waxyaalahan xadiisku uu sheegahayo uu ka dareensan yahay nafsadiisa waa inuu iska cilaajiyaa marka oo aysan ku noqonin sifa raasikha khatar weeyaan markaas وعن أبي هريرة رضي الله عنه وفي صحيحين أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال الإيمان بضع wa adnaaha imaadat alaadaa can iariiq iimaanku waxa weeyaa qeyb lixdan iyo xoogaa ama todobaatan iyo xoogaa qaybood waxa ugu sarreeya laa ilaaha ila allah wa adnaaha waxa ugu hooseeya imaadat ladaa can ariiqi walxayaau shucbatu min aliimaan waxaana ugu hooseeyaa wadada wixii xun oo dhib ah dadka muslimka dhibahaya in laga fogeeyo waa shucba min shicabi liimaan weeyaan wixii muslimiinta dhibahyo wadada ay maraan in laga fogeeyo hadda marka waxaa caado ah soomaalida u ah mase dad badan u ah qashinka waddaday la soo doontaan qashin qofkii iska fogeynaya waddadu ku soo daadin maqaayadda qashinkii uu ka dhaqdo waddadii ku shubi maxaan ku idhaha guriga qashinkii laga soo xaaqa waddadiiaa lagu shubi arrintaas marka waa arrin khatar weeyaan waxaa iimaanka ka mid aheyd waddadii in qashinkii laga fogeeyo oo wixii dhibka muslimiinta u keenaaya laga qaado baa shucba min shicabi iliimaan ahayd qashinkii marka in lala soo doonto oo wadadii maarata lagu kharibo biyo wasaqa amase qashin lagu kharibo amase maarata lagu soo daadiyo wixii la cuni waayo waxa weyne arrintaas arrin islaamka maarata aan lagu aqoon oo akhlaaqiyaadka dadka muslimiinta aan lagu aqoon weeyaan qof kasta marka waa inuu iska hubiyaa qashinka meeshuu ku daadinhayo iyo qurunka uu maqaayadiisa amase gurigiisa kasoo dhaqo meesha ku daadinhayo wadada muslimiinta waa inaysan noqonin qof walba arintaas ha hubiyo maxaa yeelay haddii khadamaad ijtimaaciya meesha ayna ka jirinin oo dowlad meeshii u qumaysa aysan jirinin ee arrintii qof walba meeshii uu ku soo shubiyo hadhowto amraad khatiir ah iyo mashaakil ijtimaaciya ah ka dhalanaysa meeshii intaan la gaarin maarata cuquubo rabbi marka qof walba ha hubiyo waddada meesha uu ka haysto inuu ka xaaqo oo ka hagaajiyo oo uu ka nabadgeliyo asaga qashinkiisa iyo masaa'ibtiisa وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن من كان فيه خصلة من هذه الخصال ففيه خصلة من النفاق حتى يدعها وثبت في الصحيحين أنه قال لأبي ذر وهو من خيار المؤمنين إنك امرؤ فيك جاهلية isaga iyo bilaal baa xoogaa iscaayay marka oo maarata xoogaa wuxuu la gaaray oo dadka hadde ay dhici karto inaan laga saari karinin wax cunsuriyada la yidhaahdo marka habartiibuu ku ceebeeyey faqaala yaa rasuul allaahi rasuulkaa markaa wuxuu ku yidhaahday mahooyadiis baad ku ceebaysay arrintii marka arrin jaahiliya isku bedeshay oo jaahiliyada ayaa sidaan dadka isugu ceebay jiray oo maaragtay ama qofka nasabkiisa wax ka sheegi jiray ama midabkiisa wax ka sheegi jiray arrin jaahili ay noqotay marka waxay arrintii isu beddeshay marka khaslatun min khisaali ljaahiliya markaasuu abudar uu kululaada uu yidhahda yaa rasuulallaahi calaa kibari sinni anigoo da-daas ah oo islaamka intaas ku soo jiray miyaa weli khaslatun min khisaari iljaahiliya igu hartay qaala nacam aad buu u tooba keenay marka abu darin wa habata fi saxiixi canhu annahu qaala arbacun min fii ummatii afar oo ummadeyda ku sugan min amri iljaahiliyati weeyaan arrinta jaahiliyada alfakru fi laxsaabi in maaragtay nasabayaalka lagu faano alfakru fi laxsaabi amase alansaab qofka nasabkiisu inuu ku faano uu yidhaahdo anigu qolo hubaysan baan ka dhashay amase qof qolo laandheerahan ka dhashay amase qof sharaf lah dadkiisa baan ka mid ahay fakhriga noocaaso marka waa amrun min umuuri iljaahiliya laguma faani karo wataanu fil ansaabi ama ansaabta la daacniyo oo maaragtay qofka nasabkiisa lagu haaraamo amase wax looga sheego la yidhaahdo ama tumaalaa tahay ama midgaanaa tahay amase magaboyaa tahay ama kadaa aad tahay wax un keenahaya ha iska ogaado qofka sidaas u hadlahayaa inuu arrin min umuuri aljaahiliya oo kufrina ah inuu dhex dabaalanhayo waniyaaxatu cala lmeyt meydka in maaragta lagu baraarto oo maaragta qofkii meydka ah qabaha allah subxaana wa tacaala aan la salliminin ee qofkii uuna amarkii ilaahay ku raadi noqonin ee maaragtay argagax iyo ooyin iyo qaylo maaragtay lagu sameeyo meydkii walistisqaau binujuumi iyo roob in lagu dalbo xidigihii alistisqaau binujuum culammadu waxay dhahaan marka alistisqaa binnujuum saddex shayba saddex siyood baa loo fiiri karaa hadduu qofku uu yiraahdo xidigahana waraabiya haddii arrintaas waxa weeyaan arrin dahri ah waa inaan rubuubiye rumaysnayn oo dahri ah hadduu yidhaahdo waxaana waraabiye oo roobkaba wuxuu ku imaadaa uun xidigahaas iyo waxaasa uu keena arintaas marka ayadna waa iska caddahay waxaa kaloo jira martabo ku xiga oo uu yidhaahdo qofku allah baa roobka keena laakiin sababkiisu waxa weeye xidigahaas oo maaragtay soomaalidu meesha ay ka tirahdoo kaleeto dirirka iyo bishii baa isla degay ama dirir iyo dadax baa isla degay amase xidig hebel baa soo baxay oo kaleeto asbaabihii marka waxaa loo celinhayaa nujuumtii laakiin musabibul asbaab allah weeye taasuna waa midda culamadu waxay leeyihin xadiiska kan loola jeedo kaas weeyaan oo waxaan sabab ahayn sabab lagama dhigi karo allah subxaanahu wa tacaala raxmaddiisa oo maxdi ah ayuu roobku ku soo da-aa marka adiga sabab ma u samayn kartidid sababkuna wuxuu ka mid yahay umuuru rubuubiyu ka mid yahay marka eh, hadduu qofku saasoo kale u yidhaahdo waxaa un sabab ahoo eh, roobkan u sabab ah bishii iyo dir eh, maxaan ku yidhaha dirirkii u soo degay arrintaas waa arrinta xadiiska uu sheegahayo sida culamada ay ku fasireen oo ah kufri inay tahay khatar ah eh, hadduu yidhaahdo qofku marka roobka waxaan heli jirnay oo rabbi uuna sii jiray wakhtiga noocaas oo kaleeta ah taas tawqiit baa la yidhaahda tasbiib ma aha amase roobkiiba sabab loo samaynayo ma aha taas ishkaal ma laha bisha kadaa ah roobka allahna sii jiray amase xidikadan markuu soo baxo ayaa allah roobkana sii jiray waa mujarad tawqiidkaasu oo ma aha wax sabab loo yeelayo taas marka culamada waxay dhahaan maa fii ishkaal inamaa ishkaalku waxa weeyaan inuu qofku xidigta sabab ka dhigo linusuuli ilmatar roobka soo digitaankiisuna waa maxd fadli illaahi wa raxmatihi weeyaan wafii saxiixayn an abi hurayrata radia allahu canhu can inabiyi sala alla ly slam anahu qaala aayat lmunaafiqi halaath idaa xadada kadaba waida wacada akhlafa waida tumina khaana wafii saxiixi muslim wain saama wasalla wazacma anahu muslim haba maaragta soomo oo ha salaado oo haba sheegto annahu muslim inuu yahe waxaa ku jira calaamatun min calaamaati innifaaq marka laakiin qofkan shucba min shucabi innifaaqa ku jira saas weeyaan arrintu ee ma ah in la takfiirinhayo bacdu alkhawaarij amase bacdu takfiiriyiin ama bacdu asxaabi eh, takfiir alhijra ayaa arrintan ku takfiiriyaan waxay leeyihiin eh, eh, maaragtay xadiiskan waxa weye wain saama wasalla wazacma annahu muslimun kaafir weeyaan kaafir weeye meesha kuma taalle shucba min shacbi nifaaq ama calaamatun min calaamaati nifaaqa qofka ku jira waa inuu iska cilaajiya oo qofka in la takfiirinayo ma aha oo dembi laguma takfiiri karin dembi uu sameeye kaliya laguma takfiiri karo qofkii وذكر البخاري عن ابن أبي مليكة أنه قال أدركت ثلاثين من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم كلهم يخاف النفاق على نفسه وحو لي نك ليراهدو عبد الله بن أبي adraktu halaaiina min asxaabi rasuuli illaahi sala allahu alayh wasalam soddon saxaabadii rasuulka ayaa soo gaaray kulluhum yakhaafu nifaaq calaa nafsihi wahuwa nafsadiisa uga cabsanaye inuu nifaaq ku galo inuu ku dhaco ayuu nafsadiisa uga cabsanayay bal isu fiiriya saxaabadii nebiga oo waxyigii la caasiray oo nebigii la caasiray sida ay nafsadooda ugu dadaalayeen oo dunuubta iyo macaasida ay uga fool jignaanayeen iyo annaka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 karto marka shucbooyin inay ku jiraan maxaa yeelay kufriga iyo nifaaquna waa shucab kahiira jiddan iimaankuna shucab kahiira weeyaan marka way wada kulmi karaanoo qofkii waxaa ku jiri kara isagoo muslim ah amase mu'min ah ayay dhici kartaa inay ku jirto shucbatun min shucabi nifaaq arrintaas baan kusoo jirnay waqad qaala allahu tacaala wamaa asaabakum wuxuu idin asiiba idin asiiba yowma altaqa aljamcaani labada jamc oo jamcu lmu'miniina wa jamcu lkufaar maalinta ay kulmeen wuxuu idin nasiibay fabiidni illaahi ilaahay iraadadiisa iyo qadarkiisaay ku dhacday waliyaclama almu'miniina mu'miniinta inuu ogaado waliyaclama aladiina naafaquu iyo inuu ogaado kuwa nifaaqa ku dhacay oo waqiila lahum lagu yidhi tacaalow qaatiluu fii sabiili illah warkaalaya wadada ilaahay ku dagaalama ilaahay daraaddiisana u dagaalama aw idfacuu amase haddii aadnaan dagaalamayn waddada ilaahay ku dagaalamaynin nimankan maaragtay naga celiya oo badinta noogu kaalmeeya aad ciidankeenna badisaan oo celintiinnu saas ha noqoto haddaadnan dagaalamaynin qaaluu low naclamu qitaalan waxay dhaheen haddii aan dagaal ognahay la tabacnaakum waa idin raaci lahayn hum lilkufri yowma-idin mowdicu shaahid waxa weeyaan marka hum iyagu lilkufri ayay aqrab u dhow yihiin yowmaidin oo minhum liliimaani min qurbihim liliimaani iimaanka u dhowaashada ay u dhow yihiin waxay uga dhow yihiin gaalnimay u dhow yihiin marka maxaa yeelay muslimiintana way ku dhex jiraan oo way la dukan hayaan oo way iska dhigahayaan dad muslimiintii u dhow oo mu'miniintii u dhow laakiin maalinta arrintoodu ay caddaatay oo nifaaqoodii uu soo baxay markaas gaalnimay u dhow yihiin xugum gaalnimay qaateen marka faqad jacala haaulaa'i ila alkufri aqraba minhum liliimaani faculima annahum mukhallituuna waxbay isku dareen wa kufruhum aqwa laakiin kufriga ayaa xukumka iska leh xoog badan wa wagayruhum yakunu mukhallidan heyrkiis waxaa dhici karta marka ayaga heyrkood nimanka munaafiqiinta aan ahayn dadka kaleeto inuu noqdo inuu wax isku daray oo iimaan iyo nifaaq inuu isku daray wa iimaanuhu yakuunu aqwaa iimaankiisu uu xoog badan yahay markaas marka qofka haddii shucba min shucab alkufri ama nifaaq uu ku dhaco un laguma xukmi karo inuu yahay qofkaasu qof murtad ahoo diinkii ka baxay oo kaafir ah sida maaragta bacdu almutanadiciin oo maaragta takfiiriyiinta ah ay dadka ku takfiiriyaan maaragtay dembigii ku dhacay amase shucba min shucab aliimaan baa kufribaa ku dhacay ama shucba min shucab alkufri buu ku dhacay diintii baa saas looga bixinhayaa tanaduc weeyaan waida kaana wliyaau llaahi hum lmu'miniina almuttaqiina awliyada allah haddii ay yihiin kuwa allaah rumeeyey oo ka cabsaday fabixasabi iimaani alcabdi iimaanka addoonka fiiradiisa iyo taqwaahu cabsidiisa ayaa takuunu wilaayatu lilaahi allah subxaana wa tacaala u dhowaashadiisu ay ahaanaysaa faman kaana akmala iimaanan wa taqwan ninkii iimaanka iyo taqwada kaamilka ah kaana akmala wilaayatin lilaahi ah, marka wilaayada waxa ugu sarreeya marka rususha iyo ambiyada waan soo marnay fannaasu mutafaadiluuna fii wilaayati illaahi caza wajalla dadku way ku kala tagsan yihiin marka allah subxaanahu watacaala wilaayada u dhowaashadiisa bixasabi tafaadulihim fi liimaani waataqwaa sida ay ugu kala dhow yihiin oo ugu kala dheer yihiin iimaanka iyo taqwada wakadalika yatafaadaluuna fii cadaawati illaahi bixasabi tafaadulihim fi lkufri waannifaaq waxay kaloo ku kala tagsan yihiin allah subxaanahu wa tacaala cadaawadiisa oo ay ka fog yihiin bixasabi tafaadulihim fi lkufri sida kufriga iyo nifaaqa ay ugu kala tagsan yihiin oo ugu kala badan yihiin ayay cadaawada allah ugu kala badan yihiin qaala allahu tacaala waidaa maa unzilat suuratun haddii suurad la soo dejiyo fa minhum waxaa ka mid ah munaafiqiintii man yaquulu mid dhahahayaa ayukum zaadatu haadihi iimaanan kaybay u kordhiday aayaddaanu iimaan fa ama aladiina aamanuu kuwa maaratay allaah rumeeyey fa fasaadathum waxay u kordhiday iimaanan bay u kordhiday oo ilaa iimaanihim lagu darahayo iimaankoodii horeeto wa hum yastabshiruuna wayna bishaaraysanayaan marka aayaddan waxay tusinaysaa aliimaanu iimaanu yatafaadalu wayasdaad iimaanku inuu kala badan yahay oo uu kordho sida maaragtay ahlu sunnada ay qabaan al-iimaanu qowlun wa camalun yasiidu wayanqusu waa sida ay ku ijmaacsan yihiin ahlu sunnada ahlulxadiid inuu iimaanku ziyaado oo daacada kullamaa qofku uu daacadiisu badan tahay uu ka maaragtay iimaan badan yahay midka uu ka daacad badan yahay way dhihi jireen bacdu alculamaa waxay ku jamci jireen iimaanka aliimaanu fiihi khamsu nuunaatin shan nuun baa ku jirta qowlun billisaani wa camalun bilarkaani waictiqaadun biljinaani biljanaani yasiidu biطaacati araxmaani wayanqusu yanqusu biaacati yasiidu bidaacati araxmaani wayanqusu biaacati shaytaani shantaas nuun baa ku jirta iimaanka oo yacnii xaasilku waxa weeye iimaanku un qowl iyo camal iyo ficil na wuu yahay waana ziyaada waana naaqusaa wa ama aladiina fii quluubihim maradun qolada qalbigooda maradku uu ku jiro oo nifaaq uu ku jiro waa marad weeyaan macnawi ah fa waxay u kordhiday rijsan xumi ilaa rijsihim xumidoodii ayay wadartay wamaatuu ay dhinteen wahum kaafiruuna wa qaala tacaala inama annasii'u ziyaadatun fi lkufri dib u dhigitaanku waxa weeyaan kufri la siyaadsaday weeyaan marka caadaadka carabta ee waxay ahaa jirtay bilaha ashhuru xurumka waxay ka dhaxleen uun diinta nabiyullaahi ibraahim bilaha ashhuru xurum in la qiimeeyo oo la qadariyo oo maaragtay dadka aan la dilinin oo dadka la nabadgeliyo bilaha ashhurul xurumka la yidhaahdo ay qadari jireen marka waxaa dhici karta marka ashhurul xurum qofkii markuu ku soo galo inuu arko nin walaalkiis ama aabihiis dilay oo uusan u tacarudaynin wuxuu qadarin hayaa bilahaas ashhurul xurum ah waana fil jaahiliyati yacni ayagoo jaahiliye ku jira oo wax diin aan haysan laakiin annaka annagoo diinkii haysanno oo muslimiin ah haddana bil ashhur xurum iyo bil kale ma naqaan qiimaheeda qadarkeedana ma naqaan meesha uu ku arkuu ku shaandhaynhayaa xabadda marka waana waxaa la sheeganhayaa amase waxaan sheeganaynaa dad muslimiin aho diin haysta oo wanaagsan inaan nahay marka markii ayaga arrinta ay ku adkaato xoogaa oo ay doonayaan inay weerar qaadaan amase qolo ay ka aarsadaan ayay waatay dib u dhigi jireen oo hadday muxaram joogaan maalan ee waxay dhihi jireen bishan muxaram ah xurmadeedii dib baan u dhignay safar baan geynay waa taxaayul weeyaan marka calaa diinillaahi ayay xiilooyeysi ku samaynayaan bishii marka muxaram ah xurumadeedii dibbay u dhighayaan muxaramtii marka weerar bay qaadayaan oo weerarkiibaa u bannaanaanhayaan marka taxaayulkaas ilaa ay ka sameeyaan marka weerar ma qaadayaan taxaayulkaas marka oo ilaahay sharcigiisa loo xiilaysto oo shay marka xaaraam ah xalaal laga dhigto ziyaada fi lkufri weeyaan awel hore gaalnimay ku jireen laakiin hadda maadaama ay dhaheen bishi muxaram xurmadeedii waan qaadnay oo safar baan geynay hataa waxaa dhici karta safar markii la gaaro inay weerar u baahdaan misena ay dhahaan maya safarna xurmadeedii waan qaadnay rabiic baan geynay misena rabiic waan qaadnay xurmadiisii rabiic thaani baan geynay inay xasaba xaajaatihim inay bidaha xurmadooda u naqliyaan ayaa dhacaysay marka maadaama ayagu waxii allaahu subxaanahu wa tacaalaa uu xarimay ay xalaashadeen oo bishii muxaram ah xurmadii ay lahayd ay ka saareen meesha oo ay ka dhigeen bil ay u bannaan tahay inay weerar qaadaan oo saas ay sharciyeysteen haddana waxa weeyaan gaalnimo gaalnimadii horetu loo idaafeeyey amase loo geeyey weeyaan marka taxliilkaas oo xurmatu shahri alxaraam ayaa kufri ah marka kufrigan hadda ay ku dhaceen kufriga hore u gey qofku marka haddii uu shayga xallishado xaaraanta hadda waa la garanayaa inuu ilaahay buu cinaaday maarata arrintiisuna way caddahay wa qaala tacaala waaladiina ihtadow kuwa hanuuneen zaadahum hudan hanuun buu allaahu u kordhiyey wa aataahum taqwaahum taqwadoodiina wuu siiyey aayaddan iyadana waxay tusinaysaa hanuunku inuu ziyaado oo ziyaado uu aqbali karo wa qaala tacaala fii quluubihim maradun fazaadahum allahu maradan fii qalbigooda marad baa ku jiray marad baa loo kordhiyey marka aayadahanoo dhan waxaa ka muuqdaa iimaankuna inuu mutafaadil yahay kufriga iyo nifaaquna uu mutafaadil uu yahay mowdicu shaahid kale intaas un weeyaan fabayana subxaanahu watacaala ana ashaksa alwaaxida qad yakuunu fiihi qisdun min wilaayati illaahi bixasabi iimaanihi wa taqwaahu qof waaxida ayaa waxaa ku dhacaysa qeyb oo allah subxaanahu watacaala dhawaanshadiisa ka mid a sida iimaankiisa iyo taqwadiisu ay yihiin waqad yakuunu fiihi qisdun min cadaawati illaah allahu subxaanahu watacaala cadaawadiisa iyo fogaashada uu ka fog yahay ayaa dhici karta qofka inay ku jiraan bixasabi kufrihi wa nifaaqihi wa qaala tacaala wayasdaada aladiina aamanuu iimaanan inay siyaadsadaan kuwa iimaan kale iimaan ay siyaadsadaan wa qaala tacaala liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim faslun wa wliyaau llaahi calaa tabaqatayni awliyada marka laba dabaqadood weeyaan isku soo duuduub waxaa awliye alla allaah noqon karaan laba qaybood weeyaan saabiquuna muqarabuuna wa asxaabu yamiinin muqtasiduuna niman waddada ilaahay u hormaray oo allaah u dhow iyo asxaabu yamiinin qowlaan midigta u saaxiib ah oo dhexdhexaad ah labadaas qaybood weeyaan marka saabiquuna muqarabuun wa asxaabu yamiinin muqtasiduuna labadaas qaybood weeyaan dakarahum allahu fii ciddati mawaadica min kitaabihi allahu subxaanahu watacaala meelo badan ayuu ku sheegay oo kitaabkiisa ka mid a fii awali suurati alwaaqica wa fii aakhiriha wa fii suurati alinsaan nisaa buu qoraya laakiin alinsaan weeyaan waalmudafifiin wa fii suurati faatir suuradahaas uu ku sheegay markaa awliyada allah inay u qeybsamayaan labadaas qaybood saabiquuna muqarabuun wa asxaabu yamiinin ayb إذا وقعت فقال تعالى في وفي سورة فاطر فإنه سبحانه وتعالى ذكر في الواقعة سورة الواقعة الله وحكو شيغي القيامة الكبرى في أولها قيامها السرع أول كذا أيوكو شيغي وذكر القيامة الصقرى قيامها يرنا آخر كذا كشيغي قيامة الصغرى مركا وحو qof walba uun mowdkiisa ayaa qiyaama suqra binisbati lahu u ah, ah qiyaamihii inuu ku kaco yani qof walba dhimashadiisa ayaa qiyaamatun suqra u ah ayib idaa waqacat alwaaqicatu markii ay dhacdo tii dhacaysay oo qiyaamihii ah waa ismun min asmaa'i alqiyaame wadakara ilaa hullatin min alawaliina wa qaliilun min alaakhiriina nusqadeyda saas baa ku qoran nusqada makhduudada ah aayadahoo dhan muusan soo sardinin ninka naasikhaha bacdu nusakh ay aayaduhu ku wada yaaliin marka idaa waqacat ilwaaqicatu wadakara fii aakhiriha hullatun min alawaliina waqaliilun min alaakhiriin qeyb oo ummadihii hore ka mid a ah iyo wax yar oo ka mida ah ummadihii dambe marka un waxaa ku jiray asxaabu lmaymanati ma asxaabu lmaymanati waasxaabu lmash'amati ma asxaabu lmash'amati wasaabiquuna asaabiquuna ulaa'ika almuqarabuun marka asxaabu yamiin wa asxaabu shimaal wa muqarabuuna saabiquuna saddexdaas qaybood weyaan marka asxaabu lmash'amati ayagu haddii owliyaaulaahi ma ah waa acdaaullaahi marka saddexda qaybood waxa weeye laba qaybood owliyaaulaahi weeyaan fa haada taqsiimu nnaasi kan waxa weeyaan dadka qaybintiisa idaa qaamat alqiyaamatu alkubraa qiyaamaha oo maarata weyn markii uu dhaco alatii yajmacu allahu fiiha alawaliina waalaakhiriina kamaa wasafa allah subxaanahu watacaala dalika fii kitaabihi fii kayri mowdic uma qaala fii aakhiri suurat suurat alwaaqica aakhirkeedana wuxuu ku yidhaahday falowlaa idaa balagat alxulquuma assuurata suuradda dhammaystir yani suuradda dhamaystir ilaa suuradda dhammaystirkeeda laga gaaro marka suuradda dhammaystirkeeda waxaa ku jira وحا كجرا فأما إن كان من المقربين فروح وريحان وجنة نعيم وأما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين saddexdii hore qole ayaa aakhirkeedana ku jira waama in kaana min almukadibiina adaalliin wanuzulu min xamiimin watasliyatu jaxiim ayib marka laba qaybood oo maaragtay labadii qaybood horeeto oo awliyaa-ullaahi ahayd oo fii awali suura ayaa fii aakhiri suura fi lqiyaamati suqrana ku jira wa qaala tacaala fii suurati alinsaan inaa hadaynaahu asabiila imaa shaakiran wa imaa kafuuran ilaa an balaqa laa nuriidu minkum jazaan walaa shukuuran suuratu linsaan ayagana awliyaaulaahi asnaafteedii anwaacdoodii baa ku jirta marka waxay ugu jirtaa ina alabraara yashrabuuna min ka'sin kaana misaajuha kaafuuran caynan yashrabuu biha cibaadullaahi yufajiruunaha tafjiiran qaybtii maaragtay abraarta amase muqarabiinta ah ayaa ku jirta wasfigooda oo maaragtay si gaara mase il gaara ayaga laga waraabinhayo ayb wakadalika fii suurati lmutafifiin dakara fii suurati lmutafifiin wuu ku sheegay maaragtay dadka muqarabiinta ah faqaala kalaa ina kitaaba alfujaari lafii sijiinin wasaaqa alaayaati xataa caynan yashrabu biha almuqarabuuna ilaa laga gaaro aayaddaas caynan yashrabu biha almuqarabuuna ayb marka suuraddan suuratu almutafifiin iyo suuratu linsaan waxaa ku jirtaa qeyb ka mida awliyaaullaahi oo ah qeybtii abraarta ah ama saabiqiinta ah ama muqarabiinta ah wacan ibni cabaasin radia allaahu canhuma wakayruhu min asalaf waxaa laga wariyey qaaluu waxay dhaheen yumsaju liasxaabi alyamiin masjan wayashrabu biha almuqarabuuna sirfan waxay dhaheen cayntaas dadka mu'miniinta oo ahluljanna laga waraabinayo qolada asxaabuulyamiin ah waxay ka darajo hooseeyaan almuqarabiin marka waa loo dhihayaa waxbaa loogu darahayaaho cayntaas maaragtay laga waraabinhayo kolli biyo kale loogu darahayaa qolada asxaabu lyamiin ah wayashrabu biha almuqarabuuna sirfan laakiin kuwa muqarabiinta ah iyada oo khaalis ay ka cawahayaan kolley marka karaamada ay jannada ku haystaan waxay u laabanaysaa bixasabi wilaayatihim fi dunyaa marka say adduunyada uu kala eh, diin fiicnaayeen ayay aakhirana uu kala deeq fiican yihiin wa huwa kamaa qaaluu arrintuna waxa weye saas ay sheegeen fa innahu tacaala qaala yashrabu biha fiiri wuxuu kala duwahayaa yashrabu minha iyo yashrabu biha wuxuu leeyahay yashrabu biha lam yaqul yashrabu minha liannahu damina qowlahu aw damana qowlahu yashrabu macnaa yarwi waxaa jira wax la yidhaahdo tadmiin luqada oo kelimad macnaheeda ah kelimad kale la dhex gelinhayaa markaasay kelimadii horeed kelimadaas kelimadaas marka dambeeto ayaa waxaa la siinhayaa kelimadii horeeto say u camal falaysay ama se xuruuftii ay qaadanaysoo kaleeto fi tacdiyati marka hadda yashrabu biha almuqarabuun ayaa wuxuu leeyahay kelimadaas yashrabu waxaa la dhexgeliya macno ah yarwi yarwi marka waxaa laog yahay tatacaddaa bilmaa yarwi bilmaai baa la yidhaha biyuhu ka dhirga yacni rawiya bilmaai marka nimankaas muqarabiinta ah yashrabu biha yacni yarwuuna min bihaa ayaday ka dhergayaanoo ayada markay ka dhergaan marka keligeed inay cabeen weeyaan walam yaqul yashrabu minha liannahu damana qowlahu yashrabu aw dumina qowluhu yashrabu macnaa yarwi faina ashaariba qad yashrabu walaa yarwi bihi inuu cabo oo uusan ka dhergin baa dhici karta qofka faidaa qiila yashrabuuna minha lam yadulla cala arayi inuu ka dhergin marka ma tusinayso haddii la yidhaahdo yashrabuuna minha faidaa qiila yashrabuuna biha kaana almacnaa yarwuuna biha ayadaas kaliya bay ka dhergayaanoo khaalis a marka faalmuqarabuuna yarwuuna biha macno daqiiqa weeyaan maarata oo ka mid ah sheikha futuuxaadkiisa falmuqarabuuna yashrabuuna biha dadka muqarabiinta marka ayadaas bay ka dhergayaan falaa yaxtaajuuna macaha ilaa maa duunaha wax ka hooseeya ayada uma baahno oo ka liita فلهذا يشربون منها صرفا بخلاف أصحاab اليميin faإnaha mزijat lahum masjan waxba kaleeto ayaa loogu darhayaa biyo kaleeto ayaa loogu darhayaa marka biyo khaalis ah oo maaragtay ishaas kuwa muqarabiinta ay ka cawaayeen khaaliskeed ka cabi maayaan